cashirkan waa kii saddexaad ee kamid a ah risaaladii yaraydeenu soo wadnay ee aladaab aw risaalat aladaab fi cilmi اlbaxthi walmunaadara waxaynu soo maray wadiifadii uu lahaa saa'ilku ee manciga la odhan soo maray ninkii saa'ilka ahaa ama muctaridka ahaa ee taagnaa fi maqaam alhujuum waxaynu soo marray inuu leeyahay saddex xil inuu leeyahay ama saddex way ama jid ay u furan yihiin markuu doonayo inuu dumiyo dacwada iyo adiladeedaba uu sheegtay mucallilku ama mustadilku khulaasadii marka darsiga inoo dambeeyey yayna dib u faafina aan ku gaabina uun manciga iyo hawlihiisa waxaynu soo marray khulaasadu shalay ahayd mancigu inuu yahay wadiifa muwajah ama wadiifa hee maqbuula hayru marduuda manciguna waxaynu soo nidhi waxaa weeye طalabu daliil calى muqadimatin min muqadimaati اdaliil adilada uu sheegtay ama muqadimaadka uu sheegay mustadilku ama mucallilku ayaa waxaad codsanaysaa in daliilkeeda lagu siiyo adoo ku cabirhaya amnacu laa usalimu ma ogeli tilmaamaya hada huwa اlman wuxuuna garaabaan asaalatan muqadimaadka daliilka haddii dacwada uu galo waa manci majaazi ah waa manci majaazi ah dhiba malawn adugu waa inaad alab daliil aw alab daliil cala muqadimatin min muqadimaati daliil waxaan leenaha waa manci diidadii iyo laa usalimid aad tidhi haddaad ku kabto xoojin yar aad raaciso xoojintaa waxaa la yihahda sanad haduusan wadanin sanadna waa mancun mujarad hadduu sanad watana waa mancun maca sanad wuxuu noqdaa baad tidhaahdeen saddex qaybood marka laga eego qaabka loo bandhigay ama aada u sheegtay adugu adiga saa'ilka ee muctaridka aada u sheegtay sanad limi ah, iyo qaطci iyo xalli sanadka limiga magacyo dhowru qaataa baad tidhaahdeen tajwiizi ama jawaazi iyo limi qacigu asagu hal magac buu leeyahay xalliguna waa asna waa un tacyiin mawdic اlgalad ishtibaahu shayin fi shay baa dareentay inuu mucalilku ku dhacay marka waxaad tilmaamaysaa khaladka meeshu ka galay marka laga eego marka sanadka burinta uu burinaya dacwadii ama xukumkii ama mudlilku uu sheegtay mucalilkii marka laga eego muxuu noqdaa bayn lix nooc saddex mufiida ah iyo saddex hayru mufiida ah binisbati lisaa'il ayib inuu la yimaado sanad huwa naqiidu dacwa waa mufiid lahu leanna wuxuu burinhayaa dacwadii mucalilka ama mustadilka inuu la yimaado wuu anfacayaa lana musaawi shay ka shay so sidaa ma aha ayib haddaan ku hahdo waxay u dhigantagaa sagaal kun sagaal wuxuu dhigmana waa boqol dolar soo isku midun maaha boqolku hadda soo ma marhayo mise wuu dhaafay xer batin laga yaba rag baa boqol weligood arag almuhim waxaa weeye shayga shayga u dhigma muxuu qabtaa shaqadiisii shaqadiisiunbuu qaban marka hadduu la yimaado sanad huwa musaawin linaqiidi addacwa fahuwa ka naqiid inuu la yimaado sanad huwa akhas min naqiidi dacwa asna waa anfacahaya lianna hubuuta alakhasi baad tidhaahdeen yastalzimu hubuuta alcami fakaanahu ataa binaqiid markaad akhaska keento naqiidkii ka badan baabaad keentayba lianna alakhasa yastalzimu hubuut alacam ayib saddexdaa waxaana way anfacdaa ninka saa'ilka ah inuu ku buriyo dacwadii mucalilka ama muqadimaadkii uu ku manciyo waxba yaana sii saddexda kale ee anfacaynin ninka saa'ilka ah inuu la sanad acam muطlaqan min annaqiib iyo sanad uu ka dhexeeyo naqiidkii asagu khusuus iyo cumuum wajhi ah min wajhin waxaad dhihi jirteen inuu la yimaado mubaayin mubaayin ma anfacahayaan waxbana u tari laakiin marka alla marahayo alacamu muطlaqan la marahayo mucalilku anfacaa haddii matalan lagu bushiyo muqadamadiisa ama dacwadiisa lagu bushiyo bisanadin huwa acamu muطlaqan min annaqiil oo mucalilkii acamka uu buriyo irtifaacu alcami waxaa ka laazima irtifaacu lakhas ayib haddaan dhaho cabdullaahi iyo cismaan iyo cali iyo maxamed afrikaan ma aha maxaa ka laazim soomaaliya inaadan ahayn warka inaad fahantaan isku dahay waba ma acam acami waa waxaad soo barateen w dhib ma laha shaygu shayguu gudagelahaya kii weynaa la gudagelay haddaad tuurto maxaa raacaya kii yaraa mucalilkii haddii lagu bushiyo bisanadin huwa acamu muطlaqan min annaqiid oo mucalilkii acamki uu buriyo uu tuuro uu feraha ku dhufto intuu xujiyay adilo keensado muxuu ka badbaaday min alakhas wa min annaqiid wa min kulli shay u ka badbaadaya liannahu abطala alacama fatatabichu alkhusuusiyaat kuluha لأnna irtifaac alacami ystalzimu irtifaac alahas waa fahanteen bay la tahay laakiin hubuut اlahas kama laazimo hubuut اlacam ayb warka inaad fahanteen bay la tahay saddexda adugu de labada kale marka ayagu labada u dambayse ah khusuuskii cumuumka wejiga ah iyo midka isha kii kale mxuu ahaa mubaayinku ma anfacayaan lalmucalil wala saa'il اlmuctarid gabagabadu inahaasay khulaasadu iska waba yaana sii marka waan ku gabagabaynay khulaasadu noqotay almancu waa wadiifatun maqbuulatun fi lmunaadaraat wuxuuna mancugu yimaadaa baynu nidhi inta uusan mucalilku ama mustadilku uusan adilo sheegin intuusan adilo sheegin ama dacwada degilba ha u sheegee muqadimo uusan degil u sheegin muqadima lam yasadil calayha aw dacwa lam yasadil calayha manci markaasu shaqeeya mar haddii mustadilku ama muctaridku dacwadiisii ama muqadimadii uu daliil u sheego manci waa hadhay manci meesha kama shaqeeyo waxaa un shaqayn kara markaa mucaarado ama naqdi saddexdan wadiifo kuu wada shaqayn mahayaan mid walba meel bay leedahay mid walba meel laa usalimu iyo laa aquulu kada iyo laa yasixu diidadu waxay shaqaysaa qabla iqaamat اladila cala lmudaca waa ay fahanteen baan u malay waxaan kaloon soconaynin mancu lmanci laa yajuuz intaa inaan shala ku dara waa ahayd lakin waa iska fahmaysaan bay ila tahay mancu lmanci laa yajuuz fi lmunaadaraat almancu wadiifatun maqbuula ma tidhaahdee fi lmunaadaraat kadalika mancu lmanci waa wadiifatun غayru maqbulatin fi lmunaadaraat anaa wax sheegto mustadil ama mucallil ah dacwaan sheegtay waxbaan sheegay saa'ilkiiba wuxuu ihi laa usalim liman laa yakunu kada anna waxaan laa usalim liman laa yakunu kada socon mayso diidde diidde lagama horgeeye xujaj la imow mancu lmanci laa yajuus haddii ka waxba socon mahayo hadda anugu ku dha muqadimadan ma sallimahayo mana ogoli adna aad tia aad tiraa warkaa sheegta anaa diiday haddee diiday diiday laga horgeeyy maxaa la kala faa'iiday warku inuu socdo meel ku dhammaadaa la rabaa labadaa khulaasa keliya adugu ka qabso wixii kale meelaha un kale iyo kutubta mutawalaadka risaalada maadaama risaala mukhtasara tahay fannigan hadda uu bilow yahay ishaaraad yar umaan bixinayna wixii kale idinka ka muraajacayn ninkii daaliba mustafiida ama wakti haya kutubta mutawalaadka ama mutawasadaha akhri kutubta muawalaadka iyo mutawasitada waxay la run risaalada sheekh amin shanqiiti fahamsiinta maadada isagaa ugu fiican amilo badan iyo sharax badan iyo hawlo badan buu keenaa waa fiican yahay laakiin marka hore waa in asaas yar koley aad soo qaadato haddii kale dhagaxyo meel fadhiyo buu sheekhu kuwa sharxi moodi almuhim intaasi waa ila tahay inaan hadda isla fahana wixii ka badan waaba gooniye intaa waa isla fahana ila tahay wadiifadaasi manciga waxaan kuu shaqayn baan ku idhi qabla iqaamat اladila cala اdacwa aw qabla dikri اdaliili cala اlmuqadima haddii mustadilku istadalla calى hubuuti اlmuqadima aw calى hubuut sixati اdacwa waa hadhay weeye maxalulmanci waa kaa hadhay waxaa kuu banaan wadaaifti kale ahayd naqdi iyo mucaarado naqdiga anu gudubna marka sheekhu muxuu yidhi galabta anaa soo dhaqsanamay marka cafan ardada yar degdegaysa waxaan moodahayay in anaa xoogu soo yar dhaqsaday darsi weli maana bilaaban un khulaasada horaan ku jira wain kaana tani fain manaca bالشhaahidi fahuwa الnaqd وama manchu bila shaahidi fahuwa mukaabarat غayru masmuucati itifaqa wain kana الثaliثu fain manaca bالdaliili fahuwa اlmucaarada وama mancuhu bila daliili fahuwa mukaabarat غayru masmuucati ayضa itifaqa wadiifaة اlmucalil marka ee wadiifatu saailan dhamayna galabta in sha allahu taala way iska dhib yaryihiin wuxuu ihi sheekhu wain kaana الثani horaantii hore maxay ahayd wuxuu ku soo yidhi wa ama wadiifatu saa'ili fa halaaatun almunaaqadatu wاlnaqdu wاlmucaaradatu liannahu ima an yamnaca muqadimata daliil muqadimata daliil marka lagu yidhaha ha u qaadana daliil walba inuu laba muqadimo yeelan saddex buu yeelan karaa dacwo walba muqadimaad bay yeelan kartaa muqadima yeelan kartaa daliil waaxida yeelan kartaa qasab maaha inaad hor aad raadiso laba muqadimo inaad raadiso saddex muqadimo dacwaad sheegan kartaa bidaliilin waaxidin oon hal muqadima xataa aan lahayn oo asagoo keli o dhamaystiran baad daliishan kartaa waqad takturu lmuqadimaatu can alaaثatin wa arbacin ilaa aakhiri kolba waxay ku xidhan tahay lugaha uu ku taagan yahay daliilku inuu mhal laba muqadima laga yaaba inuu saddex yeeshaa laga yaaba inuu afar inuu daliil waaxida la yaxtaaj ila muqadimaat laga yaabaa marka qasam maa muqadimaatku inay bataan wuxuu i marka awid daliila nafsahu ninka masaa'ilka inuu muqadimada diido uu salimi waayo iyo inuu daliilka diido iyo inuu muddacaha iyo xukumkii mudlulka diido saddexdaa mid un weeye hadduu muqadimada ka murmo wuxuu ku yihi manci la yidhaahdaa hadduu ka murmo daliilka usoo gudi marka wain kaana aani waa daliilki ayib wain kaana aani wain kaana saa'ilu manaca athani oo adaliila nafsahu ah saa'ilku hadduu diido kii labaad oo daliilka ah hunaa markaad marayso ood mucaarada naqdi soo gaadho mancigaas ma aha manci alabu daliil ee waa mancigii radiga iyo ibtaalka ee naqdiga ah wain kaana ani cadafkaas markayuusan ku sirin lannahu ima an yamnaca daa hore intaad ku dhegto ha u qaadanin inay labadan isku manci yihiin maya mancigoo laa usalim iyo amnacu kada iyo laa aquulu bihi wuxuu ku egyahay mancigii hore markaad soo gaadho naqdiga bimacnaa amnacudaad waa maxay waan burinhaya waxba kama jiraan waxaad sheegtay wey waa baail waxaad sheegtay wey marka mancigu hunaa waa mancu raddin wa ibtaal ee ma aha mancigii ahaa talabu daliilin calaa muqadimati min almuqadimaat wa in isfaana ila tahay wain kaana thani fain manaca bishaahidi fain manaca asaa'ilu ay daliila daliilkii hadduu saa'ilku diidoo buriyo wey bimacnaa manaca ay radda wa abطala الsaa'ilu addaliila bالshaahidi makhraati buu ku buriyey fa huwa naqdu baa loo yaqaanaa midkaas saa'ilkii ayaa wuxuu diiday oo buriyey daliilkii aad sheegtay buu yihi daliil jira ma aha waana baatil waxba kama jiro waad fiirinaysaa ma makhraati buu keensaday daliilka buriya mise af bilaashuu la taagan yahay af soomaali kaash ah hadduu daliil keeno waxaa weeye fahuwa naqdu hadduu burin la yimaado y daliilkan waxba kama jiro waana baatil biduuni daliilna waxaa weeye mukaabaro weeye waa waxaan sal lahayn waa ti aan kusoo sheegnay mukhaasamo caamada wey ayib hunaa marka waxaanu gudbayna waa naqdi naqdiga waxaa lagu magacaabaa annaqd atafsiili alijmaali cafwan annaqdu hunaa waxaa la yidhaha annaqd اlijmaali manciga waxaad ku soo marteen almanca tafsiili manca tafsiili waxaa loo yidhi muqadimo mucayanoo bar dhaban baad ku dhegaysaa waxaad leedahay laa usalimu haadihi laa usalimu haada lima laa yajuuzu an yakuuna kada yacni meeshaad weerarayso way bar tilmaameedsan tahay way bar dhaban tahay idan fa sumiya mancan tafsiiliyan waxaa lagu magacaabaa maxaa kaloo lagu magaciisa kale muxuu ahaa in soo maray almumaanaca almunaaqada maxaa kale almanc alxaqiiqi almanc alxaqiiqina wuu ahaa leanna waa diida qayaxan oon wax kala wadanin ayib kan asagu waxaa leeyahay alnaqd alijmaali muhiimaddu waxaa weye inaad buriso ninkaa wuxuu sheegtay ama daliila ama dacwa aada buriso ama dacwo aada buriso haddii marka dacwada aada burinayso mucaarada la odhan haddii daliilka aad weeraraysa naqdi baa la odhan daliilka aan weeraray waxaa weeye bitamaami daliil daliilkao dhammaystiran baad weeraraysa haddaad muqadima min muqadimaatihi aad tiraada laa usalimna manci buu kaa noqon daliilkoo iswata haddaad burisana waxa la yihahdaa annaqd burin weeye diido iyo burin iyo maxaan maraynaa iyo ka horgeyn oo mucaarada ah marka la tacriifina waxay dhahdaan sida istilaaxiga waa ibطaalu اdaliil annaqdu ibطaalu اdaliili min gayri tacyiini muqadimati min almuqadimaat waa adoo daliilkii uu muddacigu sheegtay ama mustadirku sheegtay buriya adoon kala qaadin muqadimaadkiisa oo midna aan sheegin daliilkan iyo arkaantu ku taagan oo dhan ba waxaa tira agtayda waa ka baail waa daliilu bulaanna sidaa ay sidaas weeye waynu isbaana ila tahay waa ibطaalu daliili min gayri tacyiini limuqadimatin min almuqadimaat waa iska dhib yartaa ilaas ah bishaahidi الtakhalufi aw bishaahidi istilzaami fasaadi aakhar hada huwa الnaqd biarkaanihi alkuliya waxaa tihi waa ibطaalu اdaliili min gayri tacyiini muqadimati min almuqadimaat maxaad ku burin daliilka ma afka baarkii mise raganimo kala yixinayo maya bishaahidi takhalufi waxaad dhihi daliilkan inuusan daliil waxaa u daliil ah waxaan helay meel daliilkiian lahayo xukunkiisa uusan raacin waa daliilun takhallafa canhu madluuluhu waa cilatun takhallafa canha macluuluha waa daliilun takhallafa canhu xukmuhu hadduu daliil fiican yahay xukunkiisu kama hadheen lna alxukma waa laazimu lidaliil wa fasaad اlaazimi ystalzimu fasaad اlmalzuum waynu isfaana ila tahay idan waa ibطaalu اdaliili min gayri dikri muqadimati min almuqadimaat aw tacyiin muqadimati min almuqadimaat bishaahid الtakhalufi aw shaahidi istilzaami fasaadin aakhar waxaan ku daliilkan waa baail maxaa yeelay waxaan hayaa asagoon dhalinin wixii loogu talagalay bimacnaa daliilkii oon xukumkiisii raacaynin ciladii oon macluulkeedii raacaynin wixii u taqaaneen fi usuul fiqi suurat naqdi wey alcila laabudda an takuuna muarida soo ma ahay alcilal fi sharci laabudda an takuuna muarida bimacnaa idaa wujidat alcila laabudda an yuujada alxukmu hadday dhacdo inaan cilada helno fii qadiyati min alqadaaya fii masalati min masaa'il اfiqi wujidat alcila walam yuujad alxukmu maxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa naqdi ama takhalluf wixii loo yaqaana w idan alcillatu ida intaqadat min gayri farqin culima anaha baila cinda اlusuuliyiin alcillatu ida intaqadat ay idaa lam tuntij xukmaha wey alcillatu ida intaqadat min gayri farqin culima anaha cilaة baila marka suuratu naqdi waxay usuuli u yaqaaneen baa kana la yidhaahdaa shaahidu takhalluf shaahidku waa ka sanad mancigu wuxuu watay sanad iyo muxuu ahaa biduuni sanad buu ku noqon karaa laakiin markaad baabu naqdi joogto i fi lmantiq wa fii cilmi اladaabi wاlmunaadara aad joogto laabudda linaqdi min shaahidin wailaa fahuwa mukaabara labadaa baab hasku khaldin ayb intaas marka waa shaahidnaqdi baad yaad dhihi kartaa oo kale daliilkan waa fasid liannahu yastalzimu اlmuxaal min adawri wاtasalsul laban baad ku weerari shaahid daliilka uu sheegtay mucalilku ama mujiibku waxaa dihi daliilkan inuu faasid yahay laba arrimood ba ay tusaysa inahu daliilu takhallafa canhu madluuluhu inaha cilatun takhallafa canha macluuluha idan waa shaahidu takhalluf suurat naqdi alaykum الslam amat llah barakaatu taasi waa mid ama waxaad dhihi waa daliilu ystalzimu almuxaal min الtasalsuli wاdawr marka bishaahid الtakhalufi aw bishaahidi istilzaami fasaadi aakhara saasaan oga jeeda labadaa makhraati baa kuu shaqayn waa in isfaana ila tahay ayb halka waxaad ka fahamtaa annaqdu laa yuqbalu ilaa bshaahid waxaa kuu subxay qaacida horaan waxaa qaacida fi cilmi munaadara almancu wadiifatun maqbuulatun fi lmunaadara sawan kana bisanadin aw bigayri sanad annaqdu bishaahidin waa wadiifatun maqbuula min asaa'il ma tahay mise ma ah wاnnaqdu bilaa shaahidin waa wadiifatun hayru muwajaha wadaadkana shalay muwajaha i weydiinay muwajaha iyo maqbuulo waa isku mid haddaad hayr raacitana nafyigii bay noqonaysaa marduuda iyo hayru muwajaha isku mid ah maqbuulo iyo muwajahana waa isku mid waa gar soconayso laga rabo weeye ninkii lagu soo daayey inuu ka jawaabo ayib mukaabaruu noqon ama waa sanadka ama daliilka ku tusahaya hee calaa buطlaani daliili اlmucallili الshaahid hunaa aلsanad wuxuu ahaa fi lmanci xoojiye xoojiya diidadaada daliil ma ahayn waa xoojiye xoojinhaya diidadaada laa usalimu ku yar xoojinay kan markaad tirahdo waa baatil daliilkaadu waa dacwa bulaan waxaad sheegatay iddicaau lbuطlaan inuu daliilkan baail yahay uu saaxiibkaa la yimid baad sheegatay dacwadana laabudda laftirkeedu min burhaani calayha wlburhaanu calayha huwa shaahid waa ay fahanteen bay la tahay wuxuu noqonayaa laba mid kamida ima shaahidu takalufin wa shaahidu istihzaami اlfasaad warkaan soo gaabiyo tusaale gaaban siday wax ku caddaadaan tusaalaha waxaa ardayga loo sheegay inuu wax ku fahmay asagaa kaxaysanaya nimankii falaasifada ah amiladu ay aada u sheegeen waa faniga inta badan ka hadla adilada qur'aaniga iyo sunada waa ku yarta iyagaaban laga yaaba waxay oga tageen garan maaye waxay ku dhaheen matalan low qaal falsafiy ninka mulxidka ee falsafiga aaminsan qidam اlcaalam ya wuxuu ku yidhi alcaalamu qadiim hadihi dacwa alcaalamu qadiim wuxuu bilaabay inuu daliil sheego wuxuu lأnnahu aharu اlqadiim wa kulu ma kana ahar اlqadiimi fahuwa qadiim faاlcaalamu qadiimun wuxuu idhi caalamku waa raad iyo thamaro ka dhasha allaha qadiimka subxaanahu wa tacaala wa kullu maa kaana min athari lqadiimina fawa qadiim idan falcaalamu qadiimun hadda maxaad haysaa dacwo alcaalamu qadiimun ah, lilfalaasifa daliil murakabun min juz-ayn oo ah liannahu atharu lqadiim wa kullu ma kana min athari lqadiimi fahuwa qadiim kulu ma kana min ahri اlqadiim fahuwa qadiimun taasi waxaa weeye waa almuqadima alkubra waxay u yaqaanaan ama waa juz daliil juz daliil athani kan horena waa almuqadima الsuqra ama waa juz اlأwl dhiba ma laha idan falcaalamu qadiim buu ku yidhi sunigii ama ninka muslimka wuxuu yidhi laa usalim lima laa yakunu غayra qadiimin maxaan leenahay maxaa la yihahdaa waa mancun bisanadin limiyi waad fahanteen baan warkaas laa usalimu kayfa wahwa غayru qadiimin hadda intaa in la fahmila tahay naqdiga markaan u imaado naqdiga marka waxaa wey waxaad weeraraysaa waxaad weeraraysaa muxuu ku yidhi muqadimadaas koobaad iyo talabaadba haddaad weerarto ood buriso waa naqdi lanna waa daliil kelgiisi juz wey haddaa daliilka o dhan oo wada socdo dumisana waa waa naqdi wax oo dhan ba ma daliilka o dhan haddaa dumisana waa un naqdi markaad dacwada weerar ku bilowdana mucaaraday noqotaa laakiin waa isgalaan galaa hadduu yidhaahdo waxaa tidhi marka daliiluka hada manquud bilxawaadit اlyawmiya saailkii baa yimid suniga ahaa ama muslimka ah wuxuu yihi daliilka hada ee ah wakul ma kana min ahari اlqadiimi fahuwa qadiimun ilan wuu isu yimide wuxuu ku uhi daliilku hada manquudun bilxawaadii اlyawmiya dhacdooyinkan maalinka dhacahaya habeen iyo maalin iyo roob iyo dawro iyo gugacaan iyo awlaada dhalan iyo dilka dagaalka dhic adduunkan isbedelahaya ee kula yawma huwa fii shaninta socota yukawiru leyl calaa nahaarta ah waa maxay waa xawaadi yawmiya idan daliilkaadi waxaan ku bushiyey alxawaadith اlyawmiya liannaha aharu اlqadiim allihii qadiimkaabaa abuura oo maamula oo keena oo qaad oo tagsiiya لأن الxawاadiث اليومية wa min أثر الqديم adna waxaad soo tiri falsفي وkul ma kana min أثر الqديم fahuwa qديم hunaa waxaan suuraة نqdin lidaliilka ama suuraة تkhalufin daliilku waa maxay ma kana min أثر الqديimi fahuwa qديم haddaan hela marka ma huwa min أثر الqديم walaysa bqadiimi maxaa yimid تkhalف الxukm can daliilihi aw takhalluf اlmadluuli can اdaliil waa suuratu takhalluf baad haysaa daliilki waa maxay maa kana min ahar اlqadiim fahuwa qadiim faاlxawaadiث اlyawmiyaةu waa min ahar اlqadiim maca annahaa xaadita hayru qadiima way isfahanteen bay ila tahay idan daliilkii waa waa buray waxaad ka cabiri karta hada yajri fi lxawaadit alyawmiya maca annahaa hayru ninka falsafiga kama niqaashi karo ma karo alxawaadis اlyawmiya oo suuratu naqdi ama suuratu takalufka ah ima laazimayso lanna waa musalama cindii wa cindak cinda almuslimi wاlmulxidi لأنها من البdيهiيaaت الحسiya الxawاaس الخمس baa lagu dareema soo maha إdan maنcuha huna waa maay waa مukaabaرaة غayr masmuuعة waa isbaana il tahay wadaad ba wuxuu ku yidhi culummada ha la xurmeeyo in la xurmeyna waa waajib markaasa waxaa tahay daliilku hada yjrي fi culamaai اlquburiyati wakhwaan اlmuslimiin wa jamacat اtabliiq iisoo qabta wa jamaacati maxamuud nuur cusmaan i wa jamaacati sheekh cabdiqaadir cukaashiya iisoo ururi wahaabiyada kala jabtoo dhan soo ururso maxaad ku samaysay wadaadki waxuu ku yihi culummada in la ixtiraama waajib liannahum waa waratu اlambiyaa alaabu isku qoofalay markaasa waxaa tahay daliiluka haada oo ixtiraam alculamaa ah oo dacwada ah inay waajib tahay liannahum warata wey ama wa xamalat lcilmi sharci aad ku cilayso looga dhigtay daliilku hada yajri fi culamaai alquburiyati wa akhwaan almuslimiin wa jamacat tabliiq wa jadidiyati wlmadakhilati waana fiijisaan masaajida ka caydhsatay una diide fa ina alixtiraam maxaa lagugu keenay suura takaluf aw suurat naqdi waxaa tidhahdaba wadaadka maxaa u banaan itixaadkii hawsha rabay inay wax u hagaagaan wuxuu dhihi waxaad ka booday taxriir lmuraad aljawaabu can ictiraadika yasixu bitaxriir lmuraad bushigaad igu keentay waxaan kaga jawaabaya waxaan u jeeda inaan kuga caddeeyo waxaan u jeedaa culummada lagu kalsoon yahay caqiidadooda god gale galee maogtahay laftirkeeda kalsoonida waa shay fadfaad ah. ninka suufiga wadaadkiisa ku kalsoon yahay mata mise ninka tabliiqa culummo aan tiis ahaynba ma yaqaan idinkuna nimaan waalano qoryo la ordi oo wadaboodyo gaaban oo gabdhaha bikra jebiya oo bisanba loo qabanin bu idin arka waa wixii laidinku haysta wey hadda ka hor laidinku jiray ninka akhwaanka wuxuu idin arkaa culummadaydan ahaynba niman weerarsoona fatxumajiid iyo usulu halaata ku rafaaday oo adduunkaba aan la soconin oo alcusuur alxajariya marahaya oon astaahilinba in ummadda la horgeeye in rawdada carruurta lagu ciyaarsiiye la geeyo astaahilo mutakhalifiina oo reemiya oo reerbaadiye ah oon ahayn buu arkaaba wadaadka tabliiqa ah wuxuu le waxaad maraysaan ku socotaan turuq masduuda fiiha ashwaaq kulli way soo noqon doonaan waan la baxay laba la baxay waa jabuutiyaana yaa nagu yidhi jamaacaadkan oo dhan kulluhum yaslukuuna urqan masduuda waxayna ku socdaan buudhi in waadha hawsha issoo xidho oo loo soo laabto jamaacatu dacwati watabliiq waagaa warku wadahaa waan la yaabahay laakiin hadda way muuqataa ifsaalaheeda aniga hadda waa muuqdaa laakiin hadda hoos u dhici noqotee haddaad shaahidu takhalluf ama suuratu naqdi aada la timaado maxaan leenahay naqdi masmuuca waa wadiifatun maqbuula taasi aan ku dayna marka shahid takhaluf atasalsul aw dawr shalaan kuusoo dawrku inuu laba nuuc iyo marka baab la marahayo baabkan dhowr buu noqdaa dawr ikhtiraani ah iyo mid maci ah iyo mid sabaqi ah noqdaa ka la qayba laba noqda laakiin hadda labada ku guban dawrun maciyun wa dawrun sabaqiyu dawrka maciga laa yaqdax laa yaqdax ama dawr asabaqi asagu hadii lagu keena daliilkaadi iyo dacwadaadi lagu keeno wuu burinaya adawr asabai adawr sabaqina tacriifkus waynu soo marray waa tawaqufu shay calaa maa yatawaqafu calayh tawaqufu shayi calaa maa yatawaqafu calayh shay baa ku xidhan shayga asaga ku xidhnaa anugu adaan kugu xidhnahay aduguna anaad igu xidhan tahay waynu isku xidhannahay keennahadi xaggee wax u socdaa waa tawaqufu shay calaa maa yatawaqafu calayh waxay ku midaleen matalan si hawshu iskaga dhib yaraato waxay ku miaaliyaan marar badan ku miaaliyaan cilmigoo kale cilmi baa lagu mar ma huwa alcilmi baa lagu waxaa tiraa alcilmu waa idraaku lmacluum idraak almacluum dowr sabiqi ah ku jira ama taqadumi ah waa in idraaku lmacluum macluumku waa ism mafcuule macluum macnihiisa la ogaan mahayo ilaa la ogaado ma huwa alcilm ma huwa cilmina loogaan mahayo ilaa laogaada macluum inta lays haystaa shalay waxay kusoo misaalinay muxuu ahaa badda iyo daruurta ama biyaha iyo dhalada bukhaarka waxay dhaheen biyo kulayl ku dhacaybaa weeye bi biya waxaa ku dhacay kulayl zaa'ida markaasuu si daqiiqo biyihi u baxeena way dhammaadeen miaaloba waxay dhaheen haddaad digsi dabka saarto oo daboolka ka qaada suu biyaha u socdo qiiqaasuu biyuhu dhammaanaya haddii aad daboolka saarto oo dabsha shidana biyihii intay kasoo dhammaadaan bay dabool ku dhacayaan qiiqii iyo abuurkii muxuu ahaa hawadii ku dhacday daboolka biya isu bedel dib u noqonaysa daboolki wa waa da'haya furkii digsiga wuu da'haya biyihii bukhaarka cirka aadi lahaa ee hawada geli lahaa waxaa soo celiyay daboolki kadibna biya isu bedel dib u noqonaya haddana dabkaa soo shidahay alm waxay dhaheen waxaan hawada iyo bukhaarkan iyo dhadadan waa maxay waa biyo biyo baxay oo kulado kuleelkiciye wey roobkii iyo biyihii soo daana waxay kuleeyihiin waxaa weeye waa biyo dhagaxoobo qabow badan baa intuu dhaco zaa'id iyo hawada iyo dhadada waxay isu bedeshay biyo siduu barafkuna marna u dareera marna dhagax u noqdo idan waa dowr dowr sabiqi ah wakadalika inaad tiraado mxuu ahaye alcilmu huwa idraaku almacluum lianna macrifat almacluumi waa mutawaqifa calى macrifat اlcilm wa macrifat اlcilm mutawaqifa calى macrifat اlmacluum waa hawl wareera wey tasalsulku misaalka uu iska dhibyarya adugu waa adoo yidhaahda xadiidkii bay misaal usoo qaataan tasalsul idan dowrka sabqi waa mustaxiil waa lama ogol waa shay mustaxiilun caqlan wa sharcan mana banaan xuduudda inuu gala iyo dacaawada xujka midna lama ogol wakadalika atasalsul tasalsulku waa in shaygu uu socdo ilaa hayri nihaaya maa laa nihaaya u soconaya waxaa tihi kulu amrin laa yubda fiihi bibismi اllahi fahuwa abtar kugu bushiyo lagu yidhi oo ninkii la yimid ninkaa hore wuxuu ku cilmigu waxaad sheegtay waxba kama jiraan tacriifka waa tacriif baatilu ku yidhi ila hadda dood baan rabnaayo naqdi baan rabnaayo waxaad tidhi alcilmu waa idraaku اlmacluum muctarid wuxuu ku yidhi tacriifkan aada sheegtay dacwadaadu waa baaila maxaa yeelay listilzaami tacriifika aw listilzaami tacriifi lidawri sabaqi lianna macluum lama ogaanhayo ilaa cilmi la ogaado cilmina la ogaan maayo ilaa macluum la ogaado macluum la ogaan maayo hawsha o dhan weyge <laughs> socota ida tacriif baila haddaad tiri kulu amrin laa yubda fiihi bismi illah aw bilxamdalah fahuwa abtar wuxuu kugu bushin karaa ninka muctaridka ah daliilka hada waa maxay waa bail lana waa mustalzimu ltasalsul wahuwa muxaalun caqlan lana bism illah laftirkeedaa amrun dibaal ah ayadna in bism lagu bilaabay rabta bisimkaa kale bisim in lagu bilaabuu rabaa kaa kale ilaa lagu bilaabuu rabaa weli bisim walbood kadib muxuu u baahan yahay bisim kale maxaa meesha ka yimid tasalsul wakadalika alxamdal haddaad dhahdo leannao dham diibaal buu ku dhegahaya kullu amrin diibaalin لأن الbasmla waa dibaal waa la timid ay lafdigeeda dibaal kala ah idan waa waxaan dhammaanayni waa mahadhamma leh idan daliilkaadu waa mustalzimu ltasalsul fahuwa baطilu mustalzimu lidawr الsabqi fahuwa baطilu manquud bshaahidi الnaqd aw التaklf way fahanteen bay la tahay shaahid الtaklf marka asagu iska dhib yaryahay hal masalon baan kugu baraaja hadda markaad meesha marayso muhiima inaad iska ogaato khatara wixii kale adaa fa caydhsan doona markaad baabul cilmi lmantiq aada joogto iyo baabul cilmi almunaadara aada joogto annaqdu waa qaadixun fi اlcilali wاladila naqdigu waa qaadix maca الshaahid fi اlcilali wاladila biduuni istinaa'in fi baabi اlmantiqi wa cilmi اlmunaadara marka la joogo baabu usuuli اlfiqhi baab usuul marka la joogo cilada iyo daliilka laguma burin karo bishaahid الtakhalluf لأnna adilada caamkaa takhsiis baa gala fi اlusuul wakadalika alcilal الsharciya waxaa gala takhsiis alcila اlmansuusa tukhasasu kama yukhasasu lafظ اlmarsuus cilada mansuusada ah waxaa galaya takaluf nahaa can bayci lmusaabanati nabigu wuxuu diiday timir timir in lagu iibiyo timir qoyo mid ingegan waxaana la baneeyey bayc alcaraaya soo sidaa maaha sharcigeenna wuxuu diiday mucaawadlo iyo mubaadale iyo mucaamalo bayc iyo cuquud lmucaawada oo ku dhisan uu soo galo harar ama jahaala ay gasho wa maca dalika waxaa la baneeyey almudaaraba walqiraad maal baan kuu dhiibaya ku shaqee baan ku leeyahay wixii ribxee soo baxana waxaad leedahay boqol kiiba labaatan boqol baad idhihi waan shaqayn waxa soo bixi kara wuu yaraan kara wuu badnaan kara mar boqol kiiba toban toban milyan bay noqon marna boqol kiiba toban hal shilin bayba noqon bilo waxbaba la heli mahayo idan waa mucaawado ku dhisan calaa nawci min algarar wاljahaala laakin waxaa loo fasaxay lilmaslaxa alcaama waan laga maarmaynin idan markaad joogta annaqdu bishaahid اtakhalluf wuxuu shaqeeyaa oo sidiisuba qaadix yahay jumlatan wa tafsiila fi baabi cilmi اlmunaadara wa fi baabi اlmantiq ama baabu usuul اfiqh waa baab baabu takhsiis اlcumuumaat baa jira takhsiis اlcilal baa jira waa isfahna ilata warka asaga ha ku khaldama weliga marka hawsha khatar dhibka jira marka waxaa weeye ku yimaada nimanka mutakalimiinta waxay daraasanayaan marka hore mantiqay baranhayaanoo baabul manaadar cilmiga manaadar soo daraasina waagi dambe marka iyagoon hawshaa soo laqay oo ay ku milantay oo shubha badan ay ka buuxsantay iyo waxay daraasanayeen diinkiina bay daraasanayaan waxayna ku soo aadeen shaahidu takhalluf meel walba inuu yahay naaqid waqaadi adilada marka baabi'inhayaan wararku meeshaasu ka yimaadaa wa farqun bayna alfannayn labada fanni isku baab ma ah alcilal asharciya takhsiis baa gala laa siyama markay mansuuso ama alcila almustanbata iyadoo takhsiis inuusa gelin baa raajixa fi lusuul hadda baabkaas ma joogo intaa marka aan waan isla fahanna ila tahay marka aan dareeriyo wain kaana thaani fain manaca asaa'ilu addaliila bishaahidi fahwa naqdu fahwa annaqdu hada naamin wakulu wakulu naamin xayawaanu fahwa xayawaan bay wadaada dheheen bay ku miaaliyaan waa isku mid ah, miaal aan ku siiyey nibaa wuxuu yihi hada naamin haygan waa shay koro oo kobco oo baxa wa kullu naamin fa huwa xayawaan fa hada xayawaan shaahidu takhalluf baa ku jira see ugu jiraa geeduhu way baxaan iyo beertu iyo dheelidu way biqishaa waa naami mana aha xayawaan shaahidu takhalluf banaanka iska taallaa dhibba ma laha idan annaqdu bilaa shaahidin waa wadiifatun hayru muwajaha wannaqdu bishaahidinna waa wadiifa muwajaha Eh, alfarqu bayn almanci wannaqdina marka waad fahamtay manciga iyo naqdiga farqi baa udhexeeya fi lmawridi wa fi lhari farqigooda waa labadaas alfarqu bayna almanci wa bayna alnaqdi waa min jihatayn almawrid meeshuu ku imanayo meeshay wadagelahayaan mid walba meeshuu weerarahayo oo mawridka ah iyo fi lahar raadka ka dhalanaya manciga raadka ka dhasha ibaal maaha inta badan listilzaamihi bibaala fi bacdi lmawaaridi shale baan kusoo celi waxaa loo yihi naqdigu waa naqdi tafsiili ah mancigu ama man xaqiiqi liannahu yastalzimu ibibaala fi bacdi lmawaarid meelaha barhkood wey ma aha meel walba laakiin hunaa mancigu wuxuu galaa baan leenahay muqadimaat adaliil buu galaa xaqiiqiga ah hadaa marka waa ikhtilaafun fi lmawrid naqdigu wuxuu galaa fi ladila fi ladila whada fi اlmuqadimaat اkhtalafa fi اlmawridi واkhtalafa fi اlahari naqdi wuxuu keenaa ibطaal daliilkii baa dumahaya waa la burinaya bishaahid takaluf manciguna waa maxay waa alab daliil walaysa ibطaal shaygan ma ogoliye igu qanci baan ku leeya waxba ma burinin waxba ma duminin weli idan ikhtalafa fi اlahari wakhtalafa fi اlmawlid suura saddexaad ay ku kala tageen oo ayadu iska tagmila jirto ad iska fahmaysaano annaqdu bilaa shaahidin laa yuqbal wlmancu bilaa sanadin maqbulun taada waad soo barateen annaqdu bilaa shaahidin hayru maqbuul wاlmancu b bilaa sanadin maqbuul sanadka wax adiga kugu xidhan aad sheegta inaada sheeganin wey hawshaa iska dhibeerta aan ka socdo wa amaa mancuhu daliila daliilka inuu manciyo bilaa shaahidin inuu manci yani buriyo wey hadda la soco wa amaa mancu ay ibaaluhu waradduhu lidaliili bilaa shaahidin mahraati la-aan u mahraati kacay lilibaal aw cala ibaal fahuwa mukaabaratun muran jacayl weeye ama xaqdiyad wey iyo jaxdi ayib ayru masmuucatin aan la yeelaynin itifaaqan itifaaqaasi uu soo guriya sheekhu waa sax waa mujmac ana almukaabara fi kuli culum lama aqbalo lama aqbalo in kan اثالث fain manaca bاdliil fahuw mcaarad inta aan ku dayno ila tahay naqdiga inaad fahamtay mar haddaad alfarqu bayn اlmanci wالnaqdi aad fahamtay naqdiga markuu bishaahid yahay iyo bilaa shaahidna aad kala fahamtay shaahidka waxaa looga jeeda aad fahamtay inay tahay daliilka ama xujada aad ku burinayso daliilkii mxuu ahaayey mucalilka oo laba noqon kara ima bishaahid takhalufi ima takhaluf اlxukmi can اdaliil wa ima istilzaamu daliil اlmucalili lilfasaado markaa tasalsul iyo noqday dowr sabaqi ah tasalsulka tasul xaqiiqi mid ictibaari a loo qaybiyaa marka hawlo kale wey taas hadda kusii mashquuli maayo intaanan ka tegin hawl muhima jirta oon hadda ka horna soo tilmaanay naqdigu wuxuu noqdaa laba nooc buu noqdaa naqdi xaqiiqi ah waa ilooba gaaray naqdi xaqiiqi ah iyo mid shabihi ah naqdu نوعان xaqiiqiyu wa shabahiyu naqdiga xaqiiqiga laba u qaybsamaa naqdun maksuuru wa naqdun mashhuur waad soo marteen soo ma bilowgii baan kusoo marnay naqdun mashhuur wa naqdun maksuur maksuur min alkasri labadaasuu noqdaa naqdiga laba ruqe marka koobaad xaqiiqiyun wa tashbiihiyuna wa shabahiyun wuxuu u qaybsamaa naqdun mashhuurun ay macruuf daaic bayna annaas mushtahir iyo naqdun maksuur labadaas maalinka horaad soo fahanteen hadda waba ku noqon maayo waxaa weeye markuu mucalilku muqadimaadkii iyo dacwadii qotonsho adiladana uu sheego haddii markaad bushinayseed weeraraysa aad ka tagta wasfi iyo kelimo iyo lafdi faa'iida u leh mucalilka waxna u dhalin lahaa aad ka tagto maxaa loo yaqaanaa waa naqdun maksuurun liannaka xadafta shay-an muhiman lilmucallili oo xugun ku xidhnaa naqdi maqsuura marka inaad ku dhaqaaqdo fii baabi lmunaadaraat ma banaano mana fiicno marka annaqd lmaqsuuru fi lmunaadaraati waa wadiifatun marduuda lianna waxaa yeelay gobanimaa loo doodaayo laysma fayla jaro weeye wixii aan sheegto dhammaystir hadday xiniya kugu jiraan ka jawaab oo ka niqaash laakiin xoolahayga kala xadfin warka waad fahanteen baan u malay kala goyni idan haddaad faa'iide muhiim u ah lafdi iyo wasfi iyo qayd iyo shardi muhiim u ah wuxuu doonima ha noqdo ninkii mucalilkaa ah, adiladiisii iyo daliilkiisii muhim ah, aada goyso waxaa le waa naqdun burin weeye maqsuurun jabaron kaa soconaynin lamana aqbalaayo laakiin hadduu isku dayo saa'ilka hawshaas oo naqdi maqsuura uu la yimaado waxaa gobanima inaad ka jawaabto oo tirada wadaado saasaas yeeshe mana fiicine saasaa lagaa yidhi ayb waa isfahanteen bay la tahay ama naqd lmashhuur waa maxay naqd lmashhuurka waxaa wey kan aan hayno wey ninkii daliilkiisii iyo adilada waxba ka goynin baad weerar ku qaaday waadna burisay bishaahidi takhalufi aw bishaahidi istilzaami اlfasaad hada huwa naqd almashhuur waa kii laisku oga waa naqdi tam o dhamaystir waxba maadaan goynin markaa naqd lmashhuurna waad garateen maqsuurna waad garateen midka naqdiga shabahiga ama tashbiihiga ah waa in daliil khaariji oo kale la aado inta badan wadaaduu kama hadlaan lakin rag yar baash tilmaama oo shanqida kamid iyo keyrkiiba marka waa inaad tirahda nin yaho waad saxan tahay laakiin daliilkaadan iyo waxaad sheegto dhan iyo xukumka aad gaadhay waxaa ka hor imanaya ijmaac wixii loo yaqaana fasaad اlictibaar soo garan maysaan fasaad اlictibaar iyo fasaad اlwadciga waxay dhihi jireen qolyihii usuuliyiinta fi qawaadix aladila wاlcilal ayaa meeshan waxaa loo yaqaanaa annaqd tashbiihi annaqd atashbiihi kaas kaasaa loo yaqaanaa sidaas wey waa ti haddaan kuu sheego kale an ku mihaalin oo kale nin baa wuxuu yidhi mucaawadada nooc qarar ku jiro ma banaanuu yidhi liannaha jahaala keenaysaa caqdi walbo jahaala xambaarsan iyo qararna waa baail maxaad ku bushiday waxaa tiri xukunkan iyo daliilkan waa mukhaalifun lilijmac fi baabi almudaaraba waalqiraad naqdigu tashbiih waxaa kaloo noqda ama shabihiga waxaa kaloo noqda inaad tiraado waad saxan tahay laakiin daliilkan aad sheegtay wuxuu burinayaa madhabkaada adiga madhabkaada daliiluka haada waa munaafin limadhabika hawsha waa dhawaad maalin dhaweyd qolihii dhegaysiiyeen qolyihii reegaal kacayo maxay yidhaahdeen nabi maxamed caayo oo diinka caayo oo ilaahay malaa'igta caayo waa gaal murtad ah oon cudurdaar lahayn oon toobad lahayn horay baa leexada iyo maxkamadda laga geynaya xukumka sharcigana lagu fulinaya markaa war saxan wey oo aad baan u taageersannahay la tahay ma tahay mise maa laakiin waxaan leenahay daliilkum hada waa naaqidun limadhabikum madhabkiinu muxuu ahaa kullu jaahilin yucdar xadiiu lislaam ha noqdo qadiim lislaam ha noqdo ha noqdo muxuu ahaayey man nasha fi daari xarbin fi daari islaamin fi baadiyatin fi madinatin o amsaarin kala qaad ma lehe buu ahaa ya fi kuli masaa'il igu dar waan waa iloobi idan warkan warsaxaan way wadaadu la yimaadeen waxayna mudan yihin weliba in lagu mahadnaqo leanna waxbaa u biracay waxbaa u baxay laakiin daliiluhum hada waxaad tirahdeen waa munaaqidun limadhabi almihim warkaan soo gaabiya haddii dacwadii dilaa la timid ijmaac iyo daliil kaloo khaarijia ah lagu bushiyo asagoon la bushinin nafsa daliil daliilka hadda lama weerarin la soco daliilkii laftirkiisa muusan weerarin wadaadkan kugu keenay naqdiga tashbiihiga eh hawl kaloo wuxuu kugu keenay fasaad kaloo imaa mucaaradatu nasin wa ijmaacin aakhar ama warku waa toosan yahay laakiin isku laguduwo ku yidhi waa fiican tahay laakiin isku laguduwo hawshan aad taxriirisay madhabkaadii hore madhabkaadii hore ama kii dambay burinaysaa markaas waxaa loo yaqaanaa annaqd tashbiih aduu intaas inaanan ka tegin waa waa iska muhim baan umalina gabagabadu marka lasoo gaabiyo annaqd alxaqiiqi yaridu cala adaliil wnaqd tashbiihi yaridu cala lmudaca faariqu waa intaa markaad soo gabagabayso naqdiga xaqiiqiga labada qaybood noqon jiray maqsuur iyo mashhuur wuxuu ku dhacaa oo qabtaa oo lagu bushiyaa daliilka laftirkiisa aad dacwada ku sheegtay ama aad daliishateed ku dhistay xukunka laakiin naqdiga tashbiihiga ah ama shabiihiga wuxuu weerarhayaa dacwadii oo si guud wixii aad sheegatay xukumkii madluulkii go aad gaadhay buu weerarhaya dhankaan marka laga fiiriy mucaarado wey soo saa naqdiga tashbiihiga marka wuxuu u dhawaanaya almucaarada waa in isfahanay ka socdo sheekhu marka wuxuu ku yidhi wain kaana thalith waxaa ku dhiman wase waadix ma aha wain kaana athaliu wain kaana almancu fi thalith wey ama wain kaana mancu lmaanici yatacalaqu bithalith maanica maniciisu hadduu ku xidhan yahay thaalidka oo madluulka ah someena somer madluulki muxuu ku soo yidhi wadaadku liannahu ima an yamnaca muqadimata اdaliili aw اdaliila nafsahu aw اlmadluula madluulki baan hadda marayna fain manaca bاdaliil fain manaca fain radda wey madluulkii iyo xukumkii iyo qadiyadii hadduu daliil ku diido ku buriyo fa huwa almucaaradatu baa la yidhahdaa ka horgeyn laga horgeeyo ama daliil daliil laga horgeeyo wa amaa mancuhu bilaa daliilin inaad madluulkii iska diiddo adoon daliil sheegin fa huwa mukaabaratun madax adayg baa la yidhahdaa macdaagid hayru masmuucatin aan la yeelaynin si wada jir ah. warkaasi waa iska dhanya ila tahay mucaaradu arkaanteeda intaana tacriifinin aynu ku horayno almucaarada waxay leedahay saddex rugni saddex rugni bay leedahay rugniga koobaad waa in la helo iqaamat lmuddaci aladilata cala dacwa aw iqaamat lmucallil goormuu yimaada naqdi bacda dikri اladila naqdi siisu wuxuu yimaadaa marka daliil uu sheegto mustadilku kadalika almucaarada rugni waxaa ka mida ah horta ninkan mucalilka ama mustadilkeed la doodaysay mujiibka ah waa inuu sheego adiladii dacwadiisa dikru ladilati cala dacwa waa rugni rugniga labaad waa muqaabalatu saaili bidaliil muqaabalatu saaili bidaliil lidaliili lmuctarid ninka saa'ilkee maanicada turkiisu waa inuu daliilkeen soo daliilkana ka horgeeyo soo lama shardinayna muctaridku inuu adilla soo كذلك waxaa laga rabaa yushtarau eh, lilmaanici aw lisaa'ili aw ilmuctaridi iqaamat daliil asaguna waa inuu se daliil sheego shardiga u dambeeya waa in daliilkaada uu dhalinayo cagsa maa antajahu daliil almustadil waa in muctaridku adila soo sheego saa'ilkuna waa inuu daliil sheego uu ku burinayo dacwada daliilka uu muctaridku sheegay ama saa'ilku waa inuu dhalinayo xukun ka bedelan xukumkii u dhaliyay daliilkii mucalilka waa inu ila tahay haddii kale de waxba mucaarad socon mayso afkaashi af somalia baa iskugu nimaada maxaan ismucaarada ayib horta iga soo hadegdegine dacwada laabudda min iqaamat اlburhaani calayha min jihati almujiib wاlmustadil walaabudda eh, min asaa'ili min iqaamati اladila asagoo inuu isna daliil sheego markaan ku dha waxaa sheegtay xukumka ah ama madluulkaa sheegta waa baail waxaan ku uhi maalan alghinaau waxaan ku uhi laysa bixaraam heestu xaaraan ma aha baan ku uhi liannahu lam yأti daliilu صaxiixu fi sharci yuxarimuhu warka waan dhamaystirtay idan wakulu maa lam yuxaram fi sharci fahwa jaa-izun falghinaau jaa-is warkay waa dhamaystirtay marka waa inaad weerar keento oo tidhaahdo khinuhu waa xaraam weeye maxaa jira bidaliili kada wa kada wa kada adila sida aayado iyo axaadiid ama ijmaacaad ama qiiso keenaysa ana alghinaa inuu yahay muxaram daliilkaas wuxuu dhaliyey natiijo cagsi u ama ah, kasoo horjeeda natiijada u gaadhay muctaridku ama cafwan mucalilku ama mustadilku saddexdaa rukni baa shardi ah idan annaqdu laa ya'ti ila bacda iqaamati اdaliil walaa yaridu ilaa fi daliil walaa yaridu ilaa fi daliil naqdiga xaqiiqiga ah kii tashbiihiga waan sheegnay meeluhu asagu taabto dacwaduba aadaa ama almucaarada waxay timaadaa bacda iqaamati lmujiib liadilla cala dacwa waxaana loo baahan bushinaysa adiga muctaradka inaad daliil sheegto lilictiraad daliilkaadu waa inuusan iska daliil ahayn oo daliil oo dhan ma rabne waxaan rabnaa daliil dhaliya xukunkan gaadhay mid kasoo horjeeda ama burinaya waa isbaana ila tahay hadihi alarkaan ama almucaarada oo markaasi eh, la tacriifiyo luqa ahaan mucaarado waa almuqaabalatu cala sabiili lmumaanaca almucaarada fi lluga waa almuqaabalatu cala sabiili lmumaanaca waa inaan iska hor wax iska horgeyna isdiidaya oo kala boodaya almuqaabalatu cala sabiili almucaanada aw atacanud waa la yidhahdaa dhiba ma waa inaan iskala hor nimaado laba shay oo isdiidaya hada waa tacriifka lugawiga ah fi lmucaarada marka sidaa la yidhaahdo wa almuqaabalatu ama muqaabalatu shayin bishayin calaa sabiili mumaanaca marka la yidhahdo waxaa kuu soo geli mancigii oo waxaa soo geli naqdigii oo waxaa kuu soo geli mucaarado tirkeedi waa macno guud almacna alugawi alcaam yashmal jamiica alwadaa'if laakiin almucaarada alistilaaxiya waxay ku tacriifiyaan wa ihbaatu saa'iri naqida almudaca almustadali calayh ihbaat الsaa'ili ay almuctarid muctaridka wuxuu sugahayaa naqiid almudaca aw naqiid adacwa almustadali calayha ninkii mujiibka ahaa wuxuu sheegtay adilna uu u sheegay wax ka duwan baan keenahaya waanan burinhaya ama wixii cagsigiisi baan sugaya ihbaatu almuctaridi linaqiid اlmudaca almustadil calayh aw ihbaati ma stalzama naqid adacwa bian kaana musawan aw akhasa labada mid un wey inaan sugo naqidu dacwa mucallil naqiidu dacwa almucallil baan sugahayaa ama waxaan sugahayaa maa yastalzimu naqiida addacwa bian kaana musaawiyan aw akhasa waad soo marteen hawshaas xaggaad kusoo marteen mithaalka hadda dhowr kor soo noqnood haddaad ku aada tidhaahdo oo qolyihii falaasifadabaad ku fahmi maala alcaamal qadiimu lanahu aharu qadiim kulu ma kana min ahar qadiim fahuwa qadiimu falcaalamu qadiimu bay idhahdeen adugu waxaa tidha alcaalamu xaadiu lanahu mutaayir wa kulu mutaayirin fahuwa xaadiu idan falcaalamu xaadi iyo haddaan dhaho alcaalamu mutaayir kulu mutaayirin fahuwa laysa biqadiimin falcaalamu laysa biqadiim labada maxaa udhexeeya marna waxaan sugay naqiid dacwa marna waxaan sugay ma ystalzimu naqiid adacwa bian kaana musaawiyan lahu u fiirsada natiijada uu gaadhay falsafigu maxay ahayd alcaalamu qadiimun hiya dacwa anigu maxaan gaadhay markaan idhi matalan alcaalamu waa xaadi ama waa laysa biqadiimin ama waa غayru qadiimin liannahu mutagayir wa kulu laysa bqadiimin falcaalamu laysa bqadiimin maxaad ka soo horjeeda alcaalamu qadiimu iyo laysa bqadiimin waa ihbaatu naqiid اdacwa almustadali calayha mata mise maaha laakiin haddaan sugo oon dhaho alcaalamu xaadiثun aan kusoo gebagay oon dhaho alcaalamu waa mutahayir wa kulu mutaghayirin xaadiثun fahwa falcaalamu xaadiث aan dhaho xaadiث iyo markaad isu laysa bqadiimin waa musaawin linaqiid waa musaawin labadaas haddaan marka alcaalamu xaadiثun aan sugay waxay lamid tahay anoo sugay alcaalamu laysa biqadiimin ama غayru qadiim waa in isfahna ila tahay inahaas adugu waa ihbaat اlmuctaridi linaqiid الdacwa almustadali calayha aw lima ystalzimu naqiid aلdacwa ban kana musaawiya aw akhasa warku inahaas wey musaawigi iyo iyo naqiidki waan sheegnay haddaan akasahu miaalino akasaa idin dhimane waxay aada ugu miaaliyaan sheekh amin shanqid iyo keyrkay ku miaaliyaan muctaziliga hawshiisa ruya ruyat llahi subxaana wa tacala ywm alqiyaama bilabsaar muctazili wuxuu ku yidhi ru'yat اllahi subxaana wa tacaala bilabsaari waa mustaxiilun liannaha manfiyat bqowlihi tacaala laa tudriku اlabsaar wma kana kadalika fahuwa mustaxiilu faru'yat اllahi biاlabsaari ywma اlqiyaamati mustaxiilu caqlan buu ku yiri idan muxuu sugay muctazili adacwadu waa maxay ru'yat اllahi biاlabsaar waa mustaxiilatun wax dhici kara ma aha inay dhici karta haddaan sugo oo imkaankii iyo tajwiizkii aan sugo waa ihbaat linaqiid addacwa lianna alistixaala wاlimtinaac naqiidkeedu waxaa weeye alimkaan wاljawaaz so sidaa ma ah laakiin haddaan hoos u dego oon wuquuc sugo wuquucu ru'yat اllahi subxaanah wa tacaala alwuquucu akhasu min alimkaan inaa ismaane ila tahay ayib hebel ma dhici kartaa maanta inuu soo galaan ku ui inuu gaasa maanta ka soo ma dhici karta wuuba joogaaye baan ku ui wuuba joogaaye iyo inay dhici karto maxay isu yihiin waa akhas saaban baa loo jeedaa muczili wuxuu ka doodahayay ru'yatullaahi waa mustaxiila bilabsaar lagu arkay sideeduba waxaa naqiidkeeda inaan sugnoon oo dila baarano ay dhici kar shayga inuusan ahayn mumtanice u yahay min aljaa-izaat soo looma qaybi waxyaaba mxuu ahaa mumkinaad maxaan ku dhahay waajibaad inaan mumkinaad ka dhignaabaa naqiidku ahaa waa mandalaalo waxaan ka dhignaa haddaan suniyinaye annaha waaqicatun bilficli idan ihbaatu ma huwa akhasu min naqiidi dacwa macnahaasa lagu miaaliya aayaddii laftirka ay daliishadeen wadaaduhu oo waxay yidhaahdeen laa turku absaar baaba tusaysa aayaddu imkaan hadduu ru'yatullahi ay tahay bilabsaari mustaxiila lama anfiyen bay leeyihin salafiyiintu ru'yatullahi subxaanahu wa tacaala hadday mustaxiilo tahay caqlan lama anfiyeen anfinta la anfiyey ruya idraagga idraagga ixaaada laa tudku absaar ba ujeeda yaana khaldamin idraagga ixaaada la anfiyey waxay daliil u tahay inaysan mustaxiilin ru'yat اllah wainama almustaxiilu ixaaطaة اllahi bالru'ya albasariya idan ru'yat اllahi min gayri ixaaطatin waa jaa-iza mumkina markaan adilada aayaddaa ku gaabsano haddaan adilada kale sugaysay inakum tarawna rabbakum ay adiladii muto aan sii dayno iyo wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadir aan keenno lilah axsan xusna waziyaad wasiyaada oo lagu fasiray inay tahay ru'yada lagu fasiray idan haddaan keenna adiladii tilmaamaysay ilaahay in si dhaba loo arki doono maxaan u gudubnay wuquuc walwuquucu akhasu min alinkaani watajuuz inaha iyo wix la baa lagu miaaliya gabagabadu marka mucaaradadu dhowr taqsiim bay yeelataa hal taqsiim asagoo hadda idinku lugoyn mayla waa baxi mantiqi ah wuxuuna u baahan yahay inaad mantiq soo akrisataan hal baxibaa asagu muhiim oo taqsiim e, muhiima e, e, bushigaadu iyo mucaaradada markay marna marka la fiiriyo ilaa maa tatawaja ilay laba u qaybsantaa fi اdaliil wa mucaarida mucaarada iyaduna mxuu ahaayey fi lcilla labadaasaa loo qaybiyaa mucaarada fi daliil yaa loo qaybiyaa iyo mucaarada fi lcilla baa loo qaybiyaa bictibaar maa tawajahu ilay meeshay aadayso iyo meeshaad businayso marka la fiiriyo labadaasaa loo qaybiya mucaaradatun fi daliil aw alcilla bictibaari ma tatawajahu ilayh warka waad fahanteen bay ila tahay ayib haddii bushigaadu meeshu ku dhacayo weerarkaadu iyo adilada aad la timid ee mustadib ka hor keentay daliilka ay duminayaan oy daliilka weerarayaan waxaan leenaha waa mucaarada fi daliil mucaarada fi daliil hadday weerarku uu ku socdo dacwada iyo xukumka keliya uu ku socdana waa mucaarada waxaa la yihahdaa fi lcilla macnaha adugu yaa la sheeg sheegaa marka dhibba male waa iska wa badan kuma sii jiro aan ka hadlayn n leenahay baxdi mandiqi u baahan tahay marka la fiiriyo daliilka anu aan la imid saa'ilka aan kugu bushiyey iyo kii adu aan la timi lasu xagga isla ekaashaha suurada iyo maadada asuura waxay uga jeedaan shakliga qiyaasi ku yimid maadadana xadda wasadka cillada ah ee soo noqnoqonaysa ujeedaan waa baxdi kale haddii labadeedano daliili aan isku bushinayno muddaci iyo muctarid ama musadel iyo saa'il aan isku bushayn ay iska mid noqdaan e, fi suurati wاlmaada mucaaradaة biاlqalbi baa loo yaqaana hadday iskaga mid yihiin xagga suurada maadadan ay ku kala duwan mucaaradaة biاlmil baa la yidhaahdaa hadday ku kala tagaan mxuu ahaa suurada suurada ku kala tagaan hadday doonaan maadada hasku waafaqeen labada dalil waa loo mucaarada biاlغayr mucaarada biاlغayr iyo mucaarada biاlmil iyo biاlqalbi adugu waa baxdi ruuxa dacwadu uu sheegtay inaad dumiso kuna dumiso bidaliil bidaliil daliilkaasoo keenaya wuxuu asagu sheegtay wax ka bedelan waxaadna ku keeni kartaa imaa binaqiid wa imaa biakhasa min anaqiid sidayna waad soo marteen aw bilmusaawi bilmusaawi biakhasa iyo iyo binaqiid eh, bilmusaawi biakhasa saddexdaas wey saddexaasaad ku burinaysaa saddexan bay kuu noqon amilada waxbaynu ka tilmaana ila tahay inahaasaynu ku dayna maxaa dhiman wa ama wadiifat lmucallil aan ku daaya ada bilahi tawfiiq kitaabka waxba laga fahmaynin yaan lasu qarinin haddii wax laga fahmayna waa khayr